alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii afar iyo labaatanaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah allahu tacaala qeybtii cibaadooyinka hadday tahay tahaaradii hadday tahay salaaddii axkaamul janaa'iskii soomkii sakadii xajkii waynu ka soo baxnay kitaabulbuyuuci iibkii wax la kala iibsanayey iyo beecshiradii iibabkii ayuu u baabyahay wuxuu ku sheegi doonaa kitaabuulbuyuuc lix baab ayuu ku sheegi doonaa ee ku keeni doonaa raxmatullaahi calayhi bayca luqa ahaan asalkiisa waxaa la yidhaahdaa muqaabalatu shay-in bishay shay shay in la weydaarsado la dhaafsado sharcigana waxaa loo yaqaanaa muqaabalatu maalin bimaalin wa naxwihi xoolo xool xoolo in lagu bedasho ayadoo weliba imaanaysa ciwad maxaa laga wadaa kitaab baan kuu dhiibin adna lacag baan kaa qaadaya kale iibsigu waa saas iibka iyo guurkuba waa laba caqdi iyo laba heshiis oo labaduba ay xiriir la leeyihiin aadamaha noloshooda jiritaankiis ayay labaduba ku xiran yihiin sababtu waxaa weeye labaduba waxay ka qayb qaadanayaan jiritaankiisa xagga cunto qaadashada iyo waxyaala lamidka haduu yahay iyo qashayaanka iyo xagga inaysan kala maarmin jinsi ahaan inay tahay kitaabulbuyuuci buyuucdii ayuu kitaab yahay kitaabkan kitaabulbuyuuc asalka masaadirta dee insaa loo jamciya maysan ahayn oo asalka masaadirtu waxa weeye lama jamciyo laakiin anwaacdeedaa la jamciya ayib can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa isagii aabihii baa allaha ka raali noqdee can rasuulillaahi rasuulkii alle wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama annahu rasuulku qaala inuu yidhi idaa tabaayaca markay wax kala iibsadaan arrajulaani labadii nin labada haweenkaana waa la mid haweenay iyo nin wax kala iibsadayna waa la mid laba qof baa uun loola jeedaa fa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadoodii ka mid a ah wax kala gatay bilkhiyaari khiyaar iyo door ayuu ku sugan yahay oo laga wado iibkiibuu ka noqon karaa maa muddada lam yatafaraqaa ayna kala tegin labadii qof oo wa kaana ay yihiin jamiican kuwo wada jira ow yukhayir ama uusan door gelin axaduhumaa midkood al aakhara kan kale fa tabayacaa markaa ay wax ku kala gataan calaa daalika arrinkaas faqad wajaba wuu waajibay albaycu iibkii ayaa waajibay soosaa idiin qori maayo hmm. fain khayara axaduhuma alaakhara mid idiin qoraya haddii uu door geliyo midkoodkan kale oo fatabaayaca calaa dalika mi ah oo sidaa wax ku kala gataan faqad wajaba albaycu mid idiin qoraya baycii waa dhacay oo heshiiskii markaas wuu dhacay xadiidkani masaa'il muhima ayuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa xadiidku wax loo yaqaano khiyaaru lmajlis khiyaarulmajlis waa maxay tusaale yar baa waxayd ku fahamsiin kitaabkan anoo maalan maktabad fadhiyaad ii timid waxaad tihi kitaabkan iga iibi cumdaha ah waxaad i weydiisay qiimihiisa waxaan ku yidhi waa kun shilin oo kenyaan ah waxaad ii dhiibtay lacagtii kunkii shilin baan kaa qaada aduguna maxaad rabtaa kitaabkii waa kuu dhiiba aniguna lacagtii aan rabay gacantayday soo gashay aduguna kitaabkii aad rabtay gacantaadu soo galay soo maaha intaan meeshaa taagannahay oo inaan kala tegin haddii aad lacagtii ka maarmi weydo tiraniyo lacagtaas maanta adaaba u baahna inaad ku qadayso waa tiraa sheekhu dhegeyso aniga kunkayga shilin baan rabaa ii soo celi maxaa dhacay ama kitaabkaagaana ku qancin ama anaaba lacagta u baahanba bayci waa ka noqda waad ka noqon kartaa kunkaagaan kuu celin ama kitaabkaagaan qaadan khiyaarkaasaa waxaa loo yaqaanaa khiyaarulmajlis ma la fahma u fiirsa xadiidku shardigu ku xihay mid walboo labadii ruuxoo wax kala gadatay beeci waa ka noq bilkhiyaari waxaa laga wadaa khiyaar bule maxaa laga wadaa beecu ka noqon karaa anigii baa ku ohan kara niyahow kitaabkayga iisoo celi kunkaaga hooyo maxaa dhacay anaaba u baahanba ama waxaan u arkaa kitaabkayga shil inuu ka badan yahay u fiirso marka khiyaarkaasaad ku sugota khiyaarulmajlis baana loo yaqaanaa meeshii la fadhiyey ama wax lagu kala gatay maa lam yatafaraqa waa goorma waa intayse kala tegin wa kaanaa jamiican oy weliba wada jiraan haddii midkood midka kale door geliyo oo sidaa wax ku kala gataan maxaana laga wadaa kitaabkii baan kuu dhiibay anna sidaa waxma ku kala iibsanaayo waxba kama soo noqonayaan miya haa haye rid beeca waa ku kala dhacana waa ku kala dhaqaana marka markaas beyci waa waajibo marka lagu kala noqon karo saasaa laga wadaa xadiidku marka wuxuu daliil u yahay khiyaarulmajliska waxaa loo yaqaanaa labadii ruux ee wax kala gatay intay wada joogaan baycana uusan mid kami aysan markii horeeta isku waafaqan inaan laga noqon karin labadaasba khiyaar bay ku sugan yihiin oo bayci way ka noqon karaan markay isku waafaqeen ka gadaal ilaa ay kala tagaan oo meesha ay ku kala tagaan jir ahaantooda sidaasayna jamaahiiru culamaa qabaan oo taabiciinta iyo saxaabada iyo ciddii ka dambaysayba ah iyo muxadisiinta iyo keyrkoodba waana qowlka bukhaari imaamu shaafici axmed ibn waxa weeyaan ibnu xambal ibnu xabiib oo maalikiyada ka tirsan intuba sidaasay qabaan wacan xakiim ibnu xisaamin waxaa laga wariyey xakiim ibnu xisaan ibnu xisaam lixdan sanuu gaal ahaa lixdan sanana muslim buu ahaa a lixdan sano ayuu gaal ahaa lixdan sanana muslim buu ahaa nin saxaabiyo qayn badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama albayicaani labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari door ayay ku sugan yihiin door qaadasho iyo dooq iyo waxa weeyaan khiyaar maa muddada lam yatafaraqaa aysan kala tegin ow qaala ama raawigii baa wuxuu yidhi xataa yatafaraqaa ilaa ay kala tagaan awdaan raawiga xadiidka warinayaa shakisan fa in sadaqaa u fiiriya meeshaa waxaa ku qoran fa in sadaqaa hadday isu run sheegaan waa labadee labadii wax kala gadanaysay wa bayanaa ay caddeeyaan wixii ceeb ah oo badeecadu leedahay ama lacagtu ay leedahay labo buurika waa loo barakaynayaa lahumaa labadooda fii baycihimaa baycooda wa in katamaa hadday qariyaan maxay qariyeen wixii ceeb ahaa oo ay lacagtu lahayd baan qariyay ama badeecadu oo wakadaba ay isu been sheegaan oo ama kii lacagta wataa been sheegay ama kii kale muxiqat waa la tirayaa barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa ayaa la tiraya meeshaa laga saaraya xadiidkan labada xadiidbu horta musanifku baabka ku sheegi doonaa labada xadiidu haddaan macnaynay xadiidkan xakiim ibnu xisaamna kii hore unbuu eh, ku agdhow yahay oo macnaheedu waa maxay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin xadiidkani wuxuu ina tusinayaa lix qodob bal lixdaa qodob aada ugu fiirsada kow waxaa ka mid ah khiyaarulmajlisku inuu bannaan yahay khiyaarulmajliska waxaan ku sheegnay labadeennii wax kala gatay in midkeen kasta beyci uu ka noqon karo intaynaan kala tegin ma la fahma xadiidku marka baycii way ka noqon karaan baa leehi baycii way ka noqon karaan bilkhiyaari maa lam yatafaraqa waa khiyaarulmajlis baa loo yaqaana kan labaad waxa weeyaan oo xadiidku ina tusinayo marka wax la kala iibsanayo waxaa waajib ah in run la sheego oo lacagtaydu hadday xoogaa cillad leedahay aan kuu sheego badeecada aad wadatid haddii ay cillad leedahayna aad ii sheegtid waxaa waajib ah marka bayca in laga run sheego mala fahma waa kow waxaa la saddexaadoo xadiidku ina tusinayaa inay xaaraam tahay bayca marka wax la kala gadanayo ama heshiis uu ina dhex marayo inaan been isu sheegna waa xaaraam lama ogola waxaa la mid a beyc kelima guurku xataa waa la mid oo ninkuu gabadha markuu guursanaya hadduu been u sheego sidaasaa nahay oo sidaasaa oo waxaan jirin uu gabadhii inta ku qanciyo ku guursanayo waxbay labadan qof isdhaafsanayaan soo maaha waa caqdi laftirkood waa heshiis waa xaaraam ayada laftirkeedu hadday been u sheegto oo sawirro aysan lahayn u dirto oo ay tiraado qof bela ka dhacdaanahay oo anoo kale leyma arag huh waxaan waxba ka jirno been ah ayadana waxa weeye waa xaaraan bay ku tahay ayadiion gabar ahayn bay tiri gabar baanaha ayadiio garoo bay tiri gabar baanaha ayadiion gabar ahayn bay tiri garoo baanaha wax ayadiio qaar ba ayagoo la qabal odhanhaya layma qababa oo rag shukaansanhay soo ceeb xaaraam iyo waxyaalahaasoo kaleeto marka waxaa la rabaa qofka muminka markuu cid wax la wadaagayo si xalaal ah oo habeen ary hor alla iyo habeen aakhara inuu u hadlo waxaa afraadow xadiidku ina tusinayaa in la isku dhiirigeliyey runta iyo fadligeeda la isagana digay beenta iyo xumaheeda xadiidku wuxuu shanaadoo xadiidku ina tusinayaa haddii labada qof oo caqdiga iyo heshiiska gelaysa ay isu run sheegaan ama beec ha noqoto waxaa kala gateen ama guur ha noqoto laba qofoo isguursanaysa ha noqotay haddii midoomadka kale u run sheego daacad yahay wixii meesha ka dhacay oo heshiisa ilahi baa barako u dhex dhighay waa barakoobayaan guurkii baa u barakoobaya ganacsigiina waa u barakoobaya laakiin hadday isu been sheegaan labadaba ilaahay barakada waa ka tiraya labadaba ilaahay barakada waa ka tiraya qaybta lixaad oo xadiidkuna tusinaya waxaa weeye runta in la sheego walow sida daahirka muuqaalkeedaaba dhibha kaa soo gaara waa maxay anagoo kitaabkan iib uu iga yahay laakiin warqad yaroo wax ka jeexan uu leeyahay haddii aan ku ihahdo kitaabkan iga iibi oo aad tidhaahdid kun shilin baan kaa aan ihahdo haye oo kunkii shilin aad ii soo taagtid oo aad diyaar u tahay kitaabkan aad iga qaatid laakiin aan ihahdo laakiin warqadaana wax yara ka dilacsan yihiin oo intaad fiirisa ad tiraa ma rabaad erigaho mar hadduu warqad ka dilacsan yihin muuqaalka guudse xoogaa lama moodo in meesha dhib iga soo gaaro anugu afkayga aan isku gowracay barakan ka helaya runtaa aan sheegay maadaamon sheegay warqadda inay dilaacsan tahay hadduu walaalkii sidaa ku qaatana waa khayr oo yidhahdo warqaddeeda jeexan baan ku rabaa haddii uusan ku qaadan u yidhahda niyahow ma rabana kitaabkaaga ilaahay kuu barakaynaya male faan qodobkaa marka mar walba runta laguma khasaaro runta laguma khasaaro baabu maa shay ayuu baab yahay yunhaa la iska reebay canhu xaggiisaoo min albuyuuci iibabka ah wuxuu meeshaan kaga warramayaa iibab waxaa jira waxyaala bayc oo in la kala gataa ay xaaraam tahay toban xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu reebay oo diiday canilmunaabadati isutuuridda isutuurid isutuurid waa maxay isutuurid ma aha waxaa kale jira isuturid isuturid waa naxariis ma aha iyo isutuurid isutuurid waa maa wax la isu tuuro iisoo tuur soo almunaabada marka waa taa waa isutuurid marka isutuuriddi waa maxay wuxuu yidhi wahiya iyaduna darxu rajuli ninka tuuridiisa weeye tuuridiisa thawbahu maradiisa uu tuuro bilbayci iibna uu u tuuro ila rajuli ninka kale xaggiisana uu tuuro qabla an yuqalliba intuusan gedgedin ka hor hum maradii waa ninkii dambeeto aw yandura ama uusan eegin ilayhi marada xaggeeda wa nahaa rasuulku wuxuu reebay sala allahu caleyh wasalama canilmulaamasati isla taabasho taabasho taabashadu maxay tahay waa sheegi doonaa walmulaamasatu mulaamasadu waxaa weeye walmulaamasatu mulaamasadu lamsu rajuli ninka taabashadiisa weeye athawba marada uu taabto walxa laa yanduru uusan eegaynin ileyhi xaggiisa laba bayc oo labadaba la iska reebay baa xadiidku inoo sheega bayca koowaad waxaa la yidhahdaa almunaabada bayca labaadna waxaa la yidhahdaa almulaamasa labaduba waxay ahayn laba bayc oo wakhtigii jaahiliga jiri jiray nebiguna uu reebay waa maxay anoo dukaan fadhiyaad ii timi bal u fiirsada suurahaas waxbaan idinku barhaya anoo dukaan fadhiyaad ii timid siday wax u kala gadan jireen baan idii shegay markaasaad waxaad tidhi maradaani inaan kaa gataan rabaa ka waran maradii baan inta soo qaado soo saa umaa taaban mulaamasadu waxa wey mar haddaa saa u taabatay waxaan kule adar waa kugu gadanta maxaa u taabanaysa maya inaan rogrogaan rabaan fiirri may soo maa taaban oo gacanta kumaa taaban waa kugu gadantaha lacagta iska bixi malfa qodobka ah maradiiba anoon iska fiirin ma jeexan tahay dhinaca kala seebay ka tahay daahiy waxa wey nooceediiba anoon fiirinba mar haddaan gacanta ku taabtay khalaas wala fahmi lamsigu waa taa washada soo maaha mulaamasadu marka waa taa munaabadadu waa maxay dukaamada waad aragteen dad baa maryaha markay iibsanaya waxay yidhaha bal taasna keen waa la isu soo tuuraa soo maha haye cimaamadaa iga iibi oo kuusoo tuura markaad qabata waxaan ku yidhaha iska keen lacagta maya waa iska fiirinaye mada ha fiir maxaa u fiirinaysaa maadaa iska leh soo hadda gacantaada ma soo gelin beesada keen baan ku yidhi marka iyaduna noocaasi munaabadada waa isu soo tuurid markii qofkii saasaad ugu tuurtid lacagta keen baad iska leh baycaasuna bayc jaahiliyu ah maxay tahay cillada loo diiday dee waxa weeye waa qarar iyo kada iyo jahaalo qofka walaalkaayoo muslimkaa wuxuusan xaqiiqadiisa ka warqan waxa laga maradu inay jeexan tahay inay dhinac ka go tahay nooc hore oo dhacay inay tahay waxyaalahaasoo dhan baa suurtooda shayguna qofka waxaa la rabaa inu iska fiiriya kitaabka markaa gadanaysa baalihiisaad iska rogaysaa marada dhinacyadeedaad iska fiirin darafkeedaad fiirin dacasheedaad fiirinaysa waxo dhan baad iska eegaysaa kanna warku taabtaya waxle waa kuu gadanta ama markuu soo tuura waxle waa kuu gadanta labadaa baycba waa la reeba kan koobaad magaciisu muxuu ahaa almunaabada isu tuurid waana fasira tan labaadna muxuu ahaa almulaamasa isla taabasho maradaan maaqa weeye way kugu gadantahay keen waa toban kunoo shilin iska keen mar haddaad taabatay ayaduna waa beyca noocaas wey waa la reeba cillada loo reebayna waxaa weeyaan waxaan laga warqabin maradu noocay tahay iyo siday tahay iyo qarar iyo jahaala ku jirta qofkaasna waadkadis can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa talqow ha la kulmina arrukbaana gaadiidleyda dadka gaadiidka wata wadada ha u fadhiisanina walaa yabic yuusan iibin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale iibkiisa yuusan ku dulgadan walaa tanaajashuu ha isfallisina walaa yabic yuusan wax u iibin xaadirun ruux magaalihi libaadin ruux reebaadiya yuusan wax u iibin walaa tusiruu ha soo gaaxinina alghanama ariga waman ruuxii ibtaaca iibsada haa neefkii ariga ahaa oo la soo gaaxiyey fa huwa asagu bikhayri nadarayni laba kii u khayr badan laba er, laba aragtiyood kii u khayr badan buu qaadan bacda an yaxluba intuu lise ka gadaal haa neefkii ariga ahaa in radiya hadduu ku raalli noqdo haa neefkii amsaka wuu haysanayaa haa iyada wa in sakhita hadduu u carood u caroodo u xanaaqa haa iyadiina radda wuu celinayaa haa neefkii iyo wasaacan suus oo min atamri timirta ka mid ah min atamri timir ah wa fii lafdin lafdi kalea wuxuu ahaa huwa qofkaasi bilkhiyaari door qaadasho ayuu ku sugan yahay khiyaar halaatan saddex beri xadiidkani wuxuu ka hadlay dhowr beyc oan la ogolayn dhowr waxyaalaod aan la ogolayn beyca ah. laa talqaw rukbaana waxaa weeye tusaale intaana waxay tahay magaalo magaalaynu deganna baadiyaha waxaa laga keenaa caano iyo subag iyo waxyaalahaasaa laga keenaa haddii inteenan qayb ka mid intay tagto oo magaaladii ka baxdo magaalada bannaankeeda ay sii fadhiistaan oo dadkii reemiyigahayo soo suuqa wax soo suuq geysanayay jidka u fadhiistaan oo magaalada ayagoon soo gela yirahdaan adeer subagga iga iibi arigaan iga iibi waxaa weeyaan eh, raashinkaan iga iibi sidaa aad tidhaahdid lama ogola sababtu waa maxay dee qofkan waxaa la rabaa intuu magaaladii usoo dhacdha usoo dhaadhaco yimaado magaalada waxaanu qaybaha ay ka joogaan inuu ogaado laakiin banaanka markaad u fariisatid waxaa laga yaabaa shaygaanu qaymo usan magaalada gudaheeda ka joogin inaad bannaanka kaga soo siisatid soo ma dhici karto marka waxaa la yidhi laa talqaw rukbaana gaadiidlayda hala kulmina ka warran hadday dhacdo bannaankaasaad ii fadhiisatay caanahaygii baad iga gadatay magaaladii markaan soo galay caanihii boqolka shilin aad iga siisaan waxaban arkayba caanuhu saddex boqol inay marayaan sakeen baa lahay ii celi caanahayga adeer waad khiyaantay sababtu waxa weeye caanaha magaalada intaa ka joogaad halkaas waxa wey ugu fadhiisatay qodobkaas waa qodob qodobka labaad walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaalkaa xoolo uu iibsaday inaad ku dil iibsatay aduguna haddaay ta soomaynaa soomari labada qofa wax kala gadanaysa inay khiyaar leeyihiin mmaa qofkaasi kun shilin war ka noqo beeca anaaba laba kun kaa siinaya ama kun iyo shan kaa siinaya oo lagu dul iibsado lama ogola walaa tanaajashuu waa fallisaadda in la isfalliso maaquu kuu joogaa kun shilin anaa saddex kun kaa siinaya waxa weeyaan ka wareeg walaa yabic xaadirun libaadin maxaa laga wadaa xaadirku waa ruuxa ree magaalka ah baadiguna waa mi ree mii ree reemiyiyuusan wax u iibin dalaaliyuusan u noqon wey dalaal sooma taqaana dalaaliyuusan u noqon weeye waxu kala gada walaa tusiru lqanama waxa weeye ree baadiyaha garanaya xoolaha waa la gaaxiyaa yaa garanaya xoolaha gaaxdooda wax garanaya maleedi imise qofaa garanaya hmm? adi bes yaa kale adigana waa garanaysaa maxaa waaye xoolaha gaaxdoodu waa maxay ya waa wax seeo kalea may waa markaan la lisin waa isdaba maris neefka maalan waa irmaan yahay caanaha laga maala caawo kaleeto markii la rabay caanaha in laga maalo baan la lisaynin ma la lisay caanihi waa loo daynaya subixii baa hashii ama neefka arig ahaa ama neefkii lo-da ahaa wuxuu noqonayaa naasihii caanaha laga lisi lahaa naasi waa weyn marka qofkii arka wuxuu moodahayaa neef caana badan oo carruurto dhan loo lisi karo oo marka way gaaxinayaan marka habeenkii waxaa laga yaabaa laba habeenba saddex habeenba inaysan lisinba hadhow wuu suuqa keenaya hashiyo naasuu halkaa marahayaan markaasuu leeyahy hashaanu madi waaye madida waxa loo yaqaana waa neefka caanaha badan neef caana badan waay sidaan waay bas waaye iga iibi baan ku yidhi waa kaa iibsaday habeenkii markaan lisay oo caanihii ku jiro ku gaaxday aan ka lisay oo labada habeen ku jiray habeenkii dambe waa finaaqa waxba kusoo dhic maayaanba leanna waxaa been bay adii sheegta neef dhowr habeen caana aad ku gaaxisay oo aad waxba ka lisin baad waxaad tiri siday u dhalata waxaan arkay marka neefkii inuusan caana lahayn labaan u khiyaar leeyahay bikhayri nadarayni laba kii u khayr badan laba aragti kii u khayr badan buu samayn waa maxay inuu yidhaha niyaho neefkaagi waad igu khiyaantay beecaagii waa ka noqda anugu saddex maalmood baana khiyaar u lehay saddexdaa maalmood markaan sii maalayo sii arko ogaado waxaan leeya dhegayso neefkaaga waan kuu celinaya lacagteediisii laakiin waa neefka idii celisida neefka caandhadeeda caanihii ku jira adaa maalay saas maaha neefka caanaa igu jira caanihina maashay suus timiraad soo raacinaysaa marka suus timira afar koombo oo timir ah ayaad ii celin waxaad leedahay ye afartaa koombo oo timirta qaado laakiin markaan lisay haddaan si kale ugu qanco oo aan arko kurus weyn bay leedahay oo dhogor badan bay leedahay si kale inaan u tifaacsan karo aan waa haysanaya walow habe u khiyaane beecaas waa ansax can cabdilaahi bni cumara cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nahaa wuxuu reebay can bayci xabalilxabalati halkaa u fiiriya can bayci xabalilxabalati uurku jirta ilmahay dhali doonto midda uurka hadda lagu sido midday dhali doonto iibkeeda ayuu reeba wa kaana wuxuuna ahaa baycan iib yabtaacuhu ay wax ku kala gataan yatabaayacuhu ay wax ku kala gataan ahluljaahiliyati dadkii jaahiliga wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibsada aljazuura hasha neefka geela ah ilaa an tuntija an tuntaja inay dhasho annaaqatu hasha uma tuntaja ay dhasho allatii tii fii badnihaa caloosheeda ku jirtay qiila waxaa la yidhi innahu asagu aanyashaaniya kaana wuxuu ahaa yabiicu ninku mid iibiya ashaarifa hasha duqda ah wa hiya iyaduna alkabiiratu midda weyn weeye almusinatu ee da'daahe binitaaji ljaniini ilmaha dhalashadiisa ayuuna ku iibin jiray alladii kaasoo fii badni naaqatihi haashiisa caloosheeda ku sugan maxaa laga wadaa halkan halkan waxaa laga wadaa beyc waxaa loo jiri jiray beyculxabalati alxabla xabalilxablati waa maxay hal riman ama sac riman ama neef aryaho riman oo uur leh baan waxaan ku leeyahaa neefkaan neefkuu uurka ku sido wax dhashayba maaha soo maaha markuu dhasho kaa uurka ku jira markuu dhashoo weynaada midkuu dhali doono kaasaan kaa iibsha ayaa lacagta isi soo wax waalliya ma ah waa nooc waali ah ka warrama markuu dhasho asagoo baktia hadduu dhasho aduguna waxaad sugaysaa kaa dhalanaya kuu sii dhali doono ka waran hadduu inta dhasho oo waxaad iga gaday dhadig bu ahay uusan dhadig noqona lab noqdo ama labbu ahaayo dhadig aad kaa noqdo marka wax walba waa suurtagal maxaad qofkan xoolihiisa ku qaadata jahaalo waxaan laga warqab midda kale ma dhali doonaa mise waa dhicin doonaa mise gela waa lagaa dhici doonaaba ma ogid geelaan hadda riman ilmuhu uurka ku sido kuu dhali doono lama ogola marka waxaas baycu xablilxablati waa beyc la ribi cillada loo diiday maxay tahay beeca sideedaba waxaa la rabaa lacagta aan ku siinayana inay caddaho lacag caadiyo la garanayo ay tahay kenyaan dollar soomaaliya la garanayo maaqa wey intaas lacagtu waa inay caddahay waxa aan kaa qaadanayo badeecadana waa in la yaqaano laakiin jahaala hadday ku jirto wixii aan la garanaynin dee beeci sax noqon maayo neefkaan uurka leh neefkuu dhali doono kii uu sii dhali doono wax la fahmi kara ma waxaas wax qaab daraa wey jahligu ay wax kukala iibsan jireen can bayci xabalilxablati xabalilxabalati neefka uurka ku jira kuu dhali doono iibkiisa ayuu nebigu reebay wakaana wuxuu ahaa baycan iib yatabaayachu ahlujaahiliyati ahlujaahiligu ay wax ku kala iibsadaan wa kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yabtaacu mid iibiya aljazuura jazuurku waa neefka geela ah ilaa an tuntaja inay ka dhalayso annaaqatu hashu hashaan kaa iibina markay dhasho uma tuntaja ay dhasho allatii fii batnihaa caloosheeda ku sugan waa majhuul marka lama garanayo qiila waxaa la yidhi innahu amar yashaaniya kaana wuxuu ahaa yabiicu miduu iibiya ninku ashaarifa shaariftu waa hasha duqda ah wahiya iyaduna alkabiiratu midda weyn weeye almusinatu ee da'da ah binitaaji iljaniini ilmihii dhalidiisa alladii kaasoo fii batni naaqatihi hashiisa uurkeeda ku sugan can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam annaha wuxuu reebay can bayci thamarati midhaha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhaa bisaylkeedu salaaxu waa bisayl miruhu sooma bislaadaan markay miruhu bislaadaan ilaa ay miruhu ka bislaadaan nahaa nebigu wuu ka reebay canil baa'ici kii iibsanayey kii iska iibinayey iyo walmushtarii midka soo iibsanaya labadaba baa'ica waxaa loo isticmaalaa ruuxa badeecada haysta kan lacagta haystana maxaa loo yaqaana mushtari sidaasaa badan oo qaalib ah albaa'ici kii iska iibinayey iyo wal mushtari kii iibsanayay oo lacagta waxa weeyaan bixinayay ayib halkaa waxaa soo baxay miruhu marra waa curdan oo markaasay soo baxaan marra waa maray bislaadeen ma la fahma midhaha marka markay curdanka yihiin oo weli aysan bislaan lama iibin karo sababtu waa maxay hadhow markay qalalaan iyo hadda isku miisaan iyo isku beeg noqon maayaan waa midda labaade miruhu markay curdanka yihiin inta badan waa hallaabaan wax badanoo hallayay way aafoobaan dhib baa ku dhaca laakiin markay bislaadaan waa miro caadiyaho dee soo samata baxay wey marka mirihii cayriina haddaan inta kaa iibiyo mirihii ay baaba'aan maxaa lacagtayd maxaa lacagtayda ku qaada lagu qaadanaya alimaamu nawowi wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu tilmaamay laba qolo labadaba in hawshaa loo diiday kii iska iibinayey iyo kii iibsanayay sababtu waxa weeyaan qofka iska iibinaya waxaa loogu diiday dee wuxuu doonayaa walaalkiis lacagtiisa inuu baadil ku cuno lagumana ogola kan iibsanayana waxaa loogu diiday oo aan loogu ogolayn leanna xoolihiisii buu dayacayaa xoolaha in la dayacana waa xaaraan labadaa cilaa loo diiday nahaa wuu reebay can bayci thamarati miraha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhaa bisaylkeedu ilaa midhaha bisaylkeedumidhaha bisaylkeedu see ku muuqan karaa qaarba nooc bay ku muuqdaan qaar baa guduta qaar baa caddaada qaar baa si kale u ekaada miruhu markay bislaanayaan noocay u bislaadaan waa kala duwan yihiin qolo walba bisilkooda lagu qaymaynaya naha wuu u diiday nebigu canil canilbaa'ici kii iska iibinayey iyo walmushtari kii soo iibsanayay labadaba can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama naha wuxuu reebay can bayci thimaari miraha iibintooda xataa tuzhiya ilaa ay ka bislaato xataa yabduwa salaaxuhaa soo hadda min soo marin iyo xataa tuzhiya waa isku mid isku macno waa xataa tuzhiya ilaa ay ka bislaato qiila waxaa la yidhi nebiga lagu yidhi wamaa tuzhiya tuzhiya maxaa laga wadaa qaala wuxuu yidhi xataa taxmara ilaa ay ka gududato oo midhaha qaar baa markay bislaanayaan guduto soo mid arag qaala wuxuu yidhi nebigu ara'ayta ka waran in munica haddii la diido in manaca hadduu diido allaahu alle athamarata midhihiiba inay bislaadaan ilaahay hadduu diido aafa iyo dhibu ku dhaco bima maxay buu yastaxillu ku bannaysanayaa axadukum midkiin maala akhiihi walaalkii xoolihiisa maxaa lacagtayda ku qaadat haddii mirihii waxaa weeyaan aada iga iibisay ayba dhammaadeen oo miro ibara ay yihiin maxaa lacagta ku qaadat xadiidkani dhowr qodob ayuu inoo faa'ideynayaa koow waxaa ka mid ah mirihii ayagoon bislaan ama biseylkoodu uusan muuqan inaan la iibin karin sababtu waxa weeye waxaa badan markaas miri haddaysan bislaan dhibaata inay ku dhacdo oo ay qurmaan taas waa qodob haddii miraha bislaadaan ay bislaadaan ama bisaylkoodu muuqdo waa la iibin karaa taana xadiidku waa inoo faa'iideynayaa xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa qofka walaalkaayo xoolihiisa xaqdarre inaad ku qaadatid xaaraam inay tahay qof walaalkaayo xoolihii waxaad ku qaadan kartaa wado sharci ah inuu kaa gatoo kaleeto inuu ku siiyo kaleeto inuu hadiyad kuu siiyo kaleeto si wado sharci aad ku qaadan karta lakiin xaqdarre inaad ku qaadatid maya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ardada marka casharka loo akhriyo casharkii loo akhriyay qeyb ka mid a ah macnihiisa hadday fahmi waayaan shiikhooda inay weydiin karaan xagee laga qaadanaya ii sheega ya wamaa tushi waa sax nebigu markuu yidhi nebigu naha can bayci thimaari xataa tuzhiya baa waxaa la yidhi wamaa tuzhi tuzhi maxaa laga wadaa wuu fasiray marka xataa taxmara ilaa ay ka guduudato marka ardaygu xaq buu uleeyahay inuu macalinkiisa weydiyo macalin ereyga maxaa laga wadaa shiikhii la weydiiyena maxaa laga rabaa haddii la weydiiyo hadduu garanayo inuu u bayaamiyo u caddayo hadduusan garanayn uu yidhahdo garan maayo asbaabta shayga xaaraamtaa asbaabtii lagu gaari lahaana waa laysuma ogola ayagana lama ogola lama ogola ayib can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama an tutalaqaa in lala kulmo alrukbaanu socotada so hadday tamayna soo mare gaadiidkii magaalada soo gelayay bannaanka in looga hortago nebigu waa reebay kow laba wuxuu reebay wa an yabiica inuu iibiyo xaadirun ruux reeb magaalihi libaadin ruux reemiya inuu wax u iibiyo ayana waa la reeba maxaa loogu diida inuu wax u iibiyo maxaa laga wadaa inuu dalaal u noqdo somayna odhan dhegaysta xadiidkan qaala wuxuu yidhi raawigii faqultu waxaan ku idhi libni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas maa qowluhu nebiga hadalkiisu muxuu macnihiisu yahay xaadirun libaadin uu yidhi qaala cabdulaahi bni cabaas wuxuu yidhi laa yakuunu u ahaan maayo lahu reemiyiga simsaaran dalaal simsaar waa maxay dalaal laa yabic xaadirun libaadin ruux ree magaalihi reemiyi yuusan waxba u iibin macnaheedu maxay noqotay dalaal yuusan u noqon xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa dee sidii kii horeetoo kale asbaabta keenaysa shayga manhiyun canhugaa in lagu dhaco in la iska reebay maxaa looga hortogi karaa xoolo bannaanka laga keenaya iyo raashin iyo waxyaalo la mid oo bannaanka in loo fadhiista maxaa loogu diiday in xaaraam lagu dhaco insaanku wixii jaahil uu ka yahay inuu ciddii ku dhaanta weydiiyo maxaa laga wadaa yuusan reemiyi ree magaalo wax isu iibin waa loo sheega wixii cilmigaagu uu gaarana su-aasha markaa kaga jawaab simsaarka maxaan ku sheegnaa waa dalaal xaadirkuna libaadina reebaadiye ama reemiyi mhm can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama can ilmusaabanati beyca musaabanada loo yaqaano musaabana musaabana waa maxay waa miro geedka saaran oo qoyan iyo miro soo go-ay oo qalalay in la isku iibiyo isagaa fasiray waxaana weeye musaabanadu an yabiica inuu iibiyo thamara xaa'itihi beertiisa midhaheeda qoyan in kaana hadduu yahay nakhlan timir bitamrin timir uu ku iibiyo kaylan ee beeg ah wa in kaana hadduu yahay karman cinab hadduu yahayna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin zeeb kaylan ee beeg ah wa in kaana hadduu yahay zarcan badar iyo raashin an yabiica inuu ku iibiyo hu asaga bikeyli طacaamin cunto beegeed nahaa rasuulku wuu reebay can daalika arrinka kullihi dhammaantii waa masale muhim ah masaladaani waa maxay wuxuu nebigu diiday beyca beyca almusaabana loo yaqaano almusaabana musaabanadu waxaa weeye geedka markay miruhu saaran yihiin oo qoyan yihiin miruhu biyay leeyihiin dhacaan bay markaa leeyihiin wixiina waa wax laga yaabay in la beego oo keel iyo beeg galayy hadda timir soo mid arag ah, magaaladan taalla soo timirtu hadda wax qalalay oo la isku soo hagaajiyay ma aha markay geedka saarnayd intay hadda la eg tahay way ka waaweynayd way oo dhacaan bay lahayd oo dee maysan bisla markay bislaato shaygu waa shiiqaayo waa yaraaday dhacaankiibaa ka yaraanahaya hadhow wuu qolfahaya marka wuu qalalaya haddii la yidhahdo labadii shay marka ha isu miisaamo isma la ekaanayaan geedka midhihii saarnaayoo qoyanaa iyo kuwii soo daatay oo qalalay baan isku iibinayaa inaad tidhaahdid lama ogola timir soo go'day oo qallashay iyo timir qoyan la iskuma iibin karo zabiibka soo daatay iyo markuu geedka saaran yaho karmiga loo yaqaano layskuma iibin karo intaa ma la fahma sababtuna waa maxay haddii la beego isma la eka haddii tii qoyanayd intaan soo kaa gato meel dhigto oo intan ku iibiyo oo ha dhow qallasho oo taadii aan tiio kala noqoto miisaanka wuu isdhimaya marka taasaan la ogolayn taa ayaan la ogolayn nebigu arrinkaasoo dhan wuu reeba marka bayculmusaabana waa maxay haddii lagu yidhaahdo waxay noqonaysaa waa baycu rudabi fii ru'uusi nakli mirihii dhulka yaalay oo kuwa geedka saaran lagu iibiyo weeye ismana ismana la eeka markii la beegayo oo la miisaamayo isma la eeka taasaa la diidan yaha marka ayib xadiidku marka wuxuu daliil u yahay bayca noocaasihi bayc xaaraama inuu yahay oo aan la ogolayn wayna ku ijmaaceen culummadu baycaca noocaasoo kaleetaha inay xaaraam yihiin wixii laga soo reebay marka laga reebo marka laga reebo waan arki doonaa wixii laga soo reebay can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi nahaa wuu reebay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam can ilmukhaabarati bayca mukhaabarada loo yaqaano waalmuxaaqalati bayca muxaaqalada loo yaqaano waalmusaabanati iyo bayca musaabanada loo yaqaan wa can bayci thamarati iyo midhaha iibintooda xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuhaa salaax maxaan ku macnayna bisaylkeedu ilaa uu muuqdo wa allaa tubaaca iyo weliba inaan la iibin ilaa bidiinaari dahab mooyaane dinaarku waa dahab iyo wadirhami dirham oo fida ah ila alcaraaya bayculcaraaya mooyaane waan ogaan doonaay waa jamcu cariyatin ka cadaaya iyo sida waxyaala midkaa ah almuxaaqalatu bayculxindati qamandida iibinteeda weeye ama masegada fii sumbulihaa sabuulkeeda ayadoo ku sugan iyo galkeedii bixindatin mid kaleeto oo bislaatay lagu iibiyo meesha waxaa la sheegay saddex iib oo saddexdaba aan la ogolayn ama afar iibdhi maxaa ugu horeeya nahaa wuxuu reebay annabiyu sal ly slam can ilmukhaabarati maxaa ku xiga waalmuxaaqalati maxaa ku xiga wa can ilmusaabanati musaabanada haddeeraa soo maray xadiidka hore oo musaabanadu waxa weeye miraha geedka saaran ee qoyan iyo kuwa soo daatee qalalan in la isku iibiyo soo saas ma ahayn musaabanadu kaasuu ahaa maxaan ugu cusub marka mukhaabara iyo muxaaqala soo maa muxaaqaladana musanifkaa fasiray oo muxuu ku fasira qabeendidii in la iibiyo ayadoo sabuulkeedii ku jirta mid aan sabuulkeedii ku jirinoo caadi oo raashina lagu iibiyo ayaana lama ogola musaabanadii buu ka agdhowaanaya mukhaabaradu waa maxay mukhaabaradu waxaa weeye waxay culimmadu yidhahdaa waa camalu lardi bibacdi maa yakhruju minhaa waa dhulka inaad ka shaqaysid qof dhulkiis mushaarkaaguna u noqdo dhulka wixii ka soo baxay dhulkan oo kalean leehay intaa masaajid ku fadhiyo markaasaan waxaan ku yidhi waxaan ku yidhi dhulkaan iga shaqe waxaad i tihi mushaar maxaa u leeyahay markaasaan ku yidhi wixii ka soo baxa qaar ka midaad ah leedahay sidaan u shaqaynayo u shaqaynayo ushaqaynayso ushaqaynayso ushaqaynayso hadaan waxba soo bixinba ka warran dhiidkayga muxuu ku khasaara soo khasaara maaha lama rabo marka mukhaabaradu waa taas laakiin qofka beerta iska leh qofka beerta iska leh asagu dhulka unbuu leeyahay adi unbaa maalgelinaya adaa beeraya adaa waraabinaya adaa ka shaqaynaya hadhowna waxaan ku yidhi wixii ka soo baxa qaar ka midaad leeda musaaracadaa taa ka agdhow musaaraca wax loo yaqaana laakiin musaaracada qofkii maaligahabaa beerta beeroo beerta iska lahaa markuu beerta beeray wuxuu ku yidhi ka shaqee wixii ka soo baxana qaar baan ku siinaya marka nebigu intaba wuu reebay almukhaabara waa dhulka in laga shaqeeyo mushaarkaaguna uu noqdo wixii ka soo baxa qaar ka mid oo aan caddayn muxaaqaladuna waa qamandida oo galkeedii ku jirtay iyo sabuulkeedii in lagu iibiyo qamandi kaleeto oo bislaatay ah, hagaagtay oo caadi noqotay ayib sidaas weeye musaabanadana waa inagii soo maray wa can abi mascuudin alasaariyi radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalama nahaa wuxuu reebay can thamani اlkalbi eyga i lacagtiisa eygu ma lacag buu leeyahy maxaa laga wadaa ay in la soo iibsado kow iyo wa mahri اlbaqiyi islaanta zaaniyadaahee jirkeeda ka ganacsata lacagtay jirkeeda ka qaadato labo saddex wa xulwaani اlkaahini faalalowga lacagtu uu faalka ku qaatay iyo sixirowga maaqa weye saddexdaasba waa saddex iiboo xaaraam ah can raafic bni khadiijin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi hamanu lkelbi ayga lacagtiisu khabiifun wax xun weeyaan wa mahru lbaqiyi islaanta zaaniyadda ah lacagta ay jirkeeda ka qaadatana khabiifun wax xun weeye wa kasbulxajaami toobinlaha wuxuu shaqaysta lacagoo ka qaatana khabiifun wax xun wey maxaa inugu cusub toobinka inagu cusub toobin soo lama yaqaan waa hagaag meeshan waxaa soo baxay thamanulkalbi dee waxaa la rabaa shayga marka wax la kala iibsanahayo wuxuu nacfi inuu leeyahay eygu ey nacfila hadduu yahay maxaa nacfigiisa ka mid noqon kara beertu ku waardiyeeya oo waardiye kaaga haya arigu kuu waardiyeeya lo-du kuu waardiyeeya ey nacfila hadduu yahay iibsigiisu wax dhiba ma leh laakiin ay aan wax nacfiya lahayn dhib mooyaane haddaad tidhaahdeed waan iibsanayaa lacagta aad ka bixisay iyo lacagta kan kale ka qaatayba nebigu waa reebay sala allahu caleyhi wasalam meella waa khabiifoo waa xun meella waaba la reebayba mahrulbaqiyi waxa weeye waa qofta dumarka ah ee jirkeeda ka ganacsata oo habda ninkii lacag siiya isu dhiibta taas ayadaa waxaa loo yaqaanaa baqaaya baqiyo loo yaqaanaa tan noocaasi lacagta ay qaadataa waa xaaraam oo waxay isweydiin baan maxaa meher loogu magacaaba meher waxaa la yidhaahdaa gabar muslimadaho la guursaday oo la sharfay oo meher codsatay oo tiri meherkeygu intaa weeyaan oo meherkeedii la siiye tanu haddaaba la mehersanay zaaniyad ay ahayd waxay qaadanaysay maxaa meher loogu magacaabo waxaa loogu magacaabay meherku wuxuu ahaa waxbaa la isdhaafsanayay ninkaanu reerkaanu reeraystay gabadhaana xoolay qaadata kana sidoo kaleeta gabadhaanu u tago xoolo xoolo xoolay ka qaadatay marka maadaamoo labaduba ay xoola qaateen baa dhan kale isaga shaba lakin labada xoola isuma eka gabadhan guurka la guursaday meherkeeda waa u xalaal waa sharaf xalaal waa laakiin tan inay zinaysatana waa ku xaaraam inay xoolo kasii qabatana waa ku xaaraam labada waa ku xaaraam laba xaaraam ku jirta soo ma inay zinaysatayna waa xaaraam inay tiri jirkayga aan xoolo kasii qaadanhayaa waa ka ganacsanayaana oo ninkii lacag isiiyo oo aan la tuntaan lacag ka qaadanhayaana xaaraam waay waxaas ayadana xoolaheedu waa xaaraam qaar baa waa lg way ku leey masaajid baan ka dhisayna oo maxaa masaajid ka dhistaa ma wax xaaraan aho jirkeeda ka ganacsay masaajid gelinaysa ilaahay xaaraam waay masaajid iyo madrase midna ku dhisi mayso lagana yeeli maayo kan saddexaad waxay xulwaanulkaahin xalwad maxaa u taqaana wax macaan soo maaha kaahinku waa ruuxa faalalowga ah oo saaxirka ah waxaa ajiiba marka waxa uu qaadanayaa waxaa lagu magacaabay xulwaanulka xulwad wax macaan maxaa lagu qaaday haddaba wax wax dhib usoo maray maaha dadku markay ganacsanayaan oo suuqa marayaan maantana uu sii ordaya alaab buu xamaalaya oo xagguu geynayaa wuu shaqo dhib badan waay shaqooyinka xalaasha ah laakiin kiisan kaahinku meel buu iska fadhiya sheekhow dahabkayga baa la xaday xaggee jiraah indhuhu inta isku qabsado meelaha firfiryu leh dahabkaaga halkaasu jira haye alaabtii baan waaye maxaan sameeyaa nin hebel baa qaado halkaasay taallaa haye e, waxa wey waxyaalaasa e, hebel baa e, ninkaygii baan waayo meel allaal meelo jaani cerib dhigay ninkaaga halkaasu ku nooli haye islaantii waa i nacday anaa ku jeclaysiinahay xoolo noocaasoo kale u qaadanaya marka xulwaanulkaahin faalalowga xoolaha uu qaato macmacaankaa uu qaadanayo waa ka xaaraan inaad u tagtid baaba xaaraanaba oo tidhahda hawshaa ka warran adiga laftirkaagu inaad utagti waa xaaraamba inaad lacagta siisidna waa kugu xaaraam inaad u tagtid waa ku xaaraam inaad wax ka rumaysid waa kugu xaaraam asaguna inuu qaataa waa ka xaaraam ma la fahmo qodobka waxaa noocaasoo magaladan hadda way ka jiran waxa lagu leeyahy salaada subax ka hor ba arkaysaa kuwa waraaqa dhajinahaya qofkii sidaas raba ganacsigu inuu bato akhtar hebel ha la soo xariiro somida ah kuwa meelaha wax ku dhedhegsata telefoonada telefoonka hala soo xariir dictoorka lala soo xariiraya muxuu yihi waa saaxir faalalow ah markaasaa laga yaabaa inuu dukaamadii dariskaaga ahayo dhan israacaad ku rido sixir iyo balaayo kugu soo dhiibo waxa noocaasoo kaleetaa in lala xiriira iyo in la raadiya labada waa xaaraam ilahayna waa in looga baqawe wixii ilaahay ku siiyo calfo dukaankaaga furo waxaa weeyaan reerkaaga dhaqo xalaal xaal caadiya raadso marka meeshii laba waxyaalood baa ka soo baxay mar waa khabiid waa wax xunxun marra waxa weeyaan waa xaaraam waa la reeba wa kasbulxajaami xajaamka maxaan ku jeegnaa toobinluhu wuxuu shaqaysto oo toobinka ka qaataana khabiidun mid xun waaye toobinluhu muxuu qabtaa bal sheega dadku dhiigga ka nugaa soo maha qof buu u imaanhayaa meel buu ka sarsarahayaa tuubbuu waxbuu ku qabanhayaa galaasii waxbuu ku qabanhayaa dhiig buu ka soo saaraya soo maha in la istoobo soo caafimaad maaha ma fiicna wax fiican waayo waa la laakiin shaqadu waa kala fiicanta shaqadu waa shaqo hoosaysa laakiin waa xalaal ayadu waxaa la mid a kuwa toobin lahaa shaybaarka shaybaaradu maxay sameeyaan saxaray kaa qaadahayaan oo kaadibay kaa qaadahayaan oo dhiig bay kaa qaadahayaan soo intaba ma qaadaan hadda qof maanta o dhan saxare iyo dhiig iyo kaadi ka shaqaysanhaya oo hadhow jeebabka lacag ka buuxsanhayaaye waa shaqo u xalaal ah waa xalaal laakiin shaqadii waa kala fiican oo qofka noocaasa iyo qof xawaalad fadhiyaa waa kala shaqo fiican yihi qofka noocaasa iyo mid dukaankiisa iska fadhiyo kitaabkan maaqa weeye kun shilin waaye salligan maaqa weeye laba kun waaye shaqada noocaasoo qofka fadhiya shaqadii baa kala sharaf badan iyo qof maanto dhan u dhiig nuugahaya halkaanu ka sari haddana kudhi mid kale xaggaan irbad kaga mud maanto dhan saxaro u hoorinhayo kaadi keen waxaas maanto dhan ka shaqaynahaya shaqadii baa kala fiican laakiin xaaraan ma ah xulwaanulkaahinkii faalalowga lacagtiisii iyo mahrulbaqiyi zaaniyadda lacagtay qaadanaysay kuwaasu xaaraan bay ahaayeen ma la fahma laakiin kan kasbulxajaam muxuu khabiidka ku yahay waa shaqo laga fiican yahay ba shaqooyinka dadku ay ka kala shaqeeyaan ma kala sarreeyaan qofka baalashlaha kabaha baalasha ama kabaha tirtira iyo midka birta tumahaya maanta dhan meeshaan markii la aado sootiya lasii aada lasii mara ishigo biraha badan yaallaan maxaa la yidhaha magaceed meeshaan bawaani kasii dambayso maanto dhan digsi iyo waxaasay ka wada shaqaynahayaan iyo waxa weeyaan kuukar iyo waxaasay samaynayaan shaqadi waa shaqo fiican oo xalaala dhididkoodii bay cunayaan dadkaasu laakiin shaqadii baa kala fiican shaqadii baa sii kala fiican marka haddaad maqashid toomilaha iyo kaadida dadka qaado shaybaarada iyo saxarada kuwa qaada iyo kuwa dhiigga qaada iyo waxyaalaha noocaasi waa xalaal laakiin waa shaqo shaqooyin kaloo ka fiican la heli kara wey saasaa laga wada in kuwaan isku meel lagu sheegayna xaaraannimo keeni mayso oo waa dhici kartaa shaygu asagoo xalaal ah ashyaa iyo shayo kaloo xaaraama ah in lagu dhex sheego waa wax dhici kara wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin